alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma bacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilma yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu halkan ka bilaabaynaa adkaaru nowm seexashada adkaartii iyo xuskii ilaahay ee lagu seexanayay kow wuxuu sheekhu inooga bilaabay yajmacu kafayhi labadiisaa kaf ama labadiisaa gacmood ayuu isku geynayaa ayuu isku dhajinayaa uma intaa kadib yanfuhu fiihima waa ku tufayaa tufid markaa khafiif oo aan candhuufi la soconin ayuu ku tufayaa fayaqra'u fiihimaa wuxuu ku akrinayaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq wamin shari gaasiqin idaa waqaba wamin shari nafaahaati fi lcuqad wamin shari xaasidin idaa xasad bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi nnaasi maliki nnaasi ilaahi nnaasi min shari lwaswaasi alkhannaas aladii yuwaswisu fii suduuri annaasi min aljinnati waannaas saddexdaa suuradood ee mucawidaadka la yidhaahdo ayuu ku akhrinayaa uma yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayaa labadii gacmood ma masadaaca intuu awoode ee min jasadihi jidhkiisa ka mida ee labadiisa gacmood ay u gaadhaan ayuu ku masaxayaa yabda-u bihimaa waxaanu kaga bilaabayaa calaa ra'sihi madaxa ayuu masaxaadda kaga bilaabaya wejiga wejigiisa iyo wamaa aqbala min jasadii jirhkiisa waxa soo jeeda ee xaggan hore ah ayuu ku masaxayaa yafcalu daalika kaana wuxuu samaynayaa halaada maraatin saddex jeer ayuu sidaana samaynayaa xadiidkan in sidaa la samaynayo waxaa warinaya imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya waxaana laga warinayaa um اlmuuminiin caaisha radi allahu canha ayaa laga warinaya caaishana waxay leedahay ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa aawaa ilaa firaashihi markuu firaashkiisa u hoyduu firaashkiisa tago kula laylatin habeen kasta jamaca kafayhi labadiisaa kaf ayuu isu geynayey huma nafaha fiihimaa dabeetana waa afuufaye o waa kutufayey faqara'a fiihimaa wuxuu ku akrinayey markaa qul huwa allahu axad waqul acuudu birabbi اlfalaq waqul acuudu birabbi اnnaas saddexdaas suuradood buu ku akrinayey uma yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayey ma stadaaca intuu awooday min jasadihi jirhkiisa ka mida yabda-u bihimaa calaa ra'sihi wa wajhihi wamaa aqbala min jasadihi iyo jirkiisa wixii soo jeeda yafcalu dalika halaada maraatin saddex jeer ayuu sidaa uu samaynayey waa marka hurdada xadiid hore aynu ah isagana hore u soo marnay oo imaam muslim warinayo caaishow laga warinayo waxay leedahay rasuulka ilaahay wuxuu ahaa marka uu xanuunsada mid ehelkiisa ka midii mucawadaadkaa saddexdaa suuradood ayuu ku tufi jiruu ku akhrin jiray markuu dabeetana xanuunsaday xanuunkii uu ku dhimanayey ayaan anigu ku akhrinayay weliba gacantiisa intaan soo qabtay ayaan gacantiisana jidhkiisa markaa ku masaxayay leanno gacantiisaa ka baraka badnayd gacantayda marka anna waan ku akhriyay gacantiisana waan ku masaxayay xadiidka haddaba sheekhu lafdigii xadiidka umu raacayoo yajmacu kafayhi labadanu marka hore isu geynayaa uma yanfuhu fiihimaa dabeedna wuu ku tufayaa fa yaqra'u fiihimaa dabeedna wuu ku akhrinayaa isla markaabana wuu ku akhrinayaa waxa daahirka xadiidku uu tusinayaa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam marka hore intuu gacmaha isu geeyo ku tufi jiray kadibna uu ku akhrin jiray waxaa qastalaani oo kale uu soo naqlinaya culimada qaar leh arrintaasi lam yaqul bihi axadun axad ama qof culimada ka mid oo sidaa tidhi ma jirto walaysa fiihi faa'iida wax faa'iidaa faa'idaahina kuma sugnaa gacmihii oon markaa waxba lagu akrin inuu lagu tufo tuutuu la yidhaahdo ayada markaa wax faa'iida ahina kuma jirto waxaana dhici karta buu leeyahay qalad ama sahwi markaa ruwaadda qaarkood ka dhacay inay tahay ee waxaa horraynayaa waxa weeye akhrintaa horraynaysa labada gacmood baa la isu geynayaa markaad ku akhridaabaa dabeetana tufiduna ay ka dambaynaysaa kadib ayaad markaa jirka aada ku masaxaysaa ee tufidu ee ma horraynayso sheekhuna daahirkii xadiidka siduu ahaa ayuunbuu raacay macnuhuna waxa weeye innagoo horena markaa u soo macnaynay bismi illaahi araxmaan raxiim bismi illaahi allah magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariisanayey naxariista markaa waasica ah ee ballaadhan ee caamkae cid walba gaadhaysa alraxiimi allihii naxariisanayey ee naxariistiisa markaa khalqigiisa gaadhsiinayay ama naxariista gaarka ah ee muuminiinta ugu gaarkaa naxariisanayey qul waxaad tihaa nebi maxamedow huwa ka ay weydiinaysaani rabbigayga aad leedihiin markaa abtirsiintiisa noo sheeg ama aad leedihiin markaa nasabkiisa iyo sifadiisa noo sheeg huwa isagu allaahu alle weeye ama huwa isagu allaahu alle axadunka kelidaa weeye allaahu ilaahay assamadu ka samadka ah ee maqsuudka ah ee xaajo iyo baahi oo dhan loola soo qasye weeye isagu kaan baahnayn ee qaniga ee deeqtoon weeye cid walibana ay u baahan tahay baahi oo dhan isaga loola soo qasiyo ka sayidka ah ee markaa mudnaan halkiigii u dambaysay ka gaadhayna waa layidhi lam yelid ma dhalin walam yulad lamana dhalin walam yakun ma ahaanin lahu isaga kufaan mid u dhigma oo la mida axadun qofna qof lamidahoo ilaahay u dhigmaana ma jiro waayo ilaahay laysa ka milihi shay-un wax la midihi ma jiro ilaahay isagoo ka kelidaa weeye cid khalqigiisa la mida cid khalqigiisa ka mida hoo shabahda ama markaa la midihina ilaahay ma jirto saa daraaddeed baanu markaa lana dhalin waxna aanu dhalin leannu haddii la dhalo cidda dhashay buu markaa u ekaan lahaa hadduu wax dhalanaa cidda dhashay ayaa u ekaan lahay ilaahayna markaa dhalidiiyo la dhalidiyo wax dhalidina waa nuqsaan iyo baahi taana ilaahay markaa mid ka kaabdoon weeye oo markaa ka dhammaystiran isagu bismi illahi raxmaan raxiim bismi illaahi alla magaciisa ayaan ku bilaabayaa un cuskanaya ali arraxmaani naxariisanaya naxariista ballaadhan ee waasica arraxiimi allihii naxariistiisa khalqigiisa gaadhsiinayey qul waxaa tiha nabi maxamedow acuudu waxaan maangelayaa birabbi lfalaqi falaqa iyo subaxa rabbigiisa ayaan maangelayaa mugdigaa habeenkii ilaahay subaxa ka dilaacinaya ayaan magan gelayaa ee xabadda firiga kala dilaacinaya ee geedka ama abuurka ka soo saaraya lafdii markaa kala bixinaya geedka ka soo saaraya marka dhulka la geliyo waxaan ka magangelayaa min shari maa khalaqa wuxuu abuuray oo dhan sharkiisa ayaan ka magan magangelaya haddana wixii iyadoo saacaamo ilaahay looga magangelay ayaa haddana waxyaalo gaara iyo xilliyo gaara ilaahay laga sii magangelaya ayagoo min shari kaasiqin habeen shirki ayaan kaa magangelayaa dhee idaa waqaba markuu madoobaado leannahu xilligay marka arwaaxda shariiradaah iyo xayawaanaad iyo mu'di oo dhammi uu soo baxo u soo faafo weeye wa min shari nafaathaati kuwii afuufayay ee ku tufayey filcuqadi guntimaha dumarkii sawaaxirta ay wax sirxayey ama nafii wax sirxaya ama kooxii wax sirxayey ee afuufayay ee ku tufayey cuqadda iyo gumtimaha iyo waxay isku xidhxidheen sharkooda ayaan ka magangelayaa dhe wa min shari xaasidin xaasid markaa doonaya nicmada ilaahay uu qofkaasiya inuu ka qaado nimcada iyo wanaagga aad haysata in ilaahay kaa qaado qofka xaasidka ahee sidaa doonaya kaa sharkiisana waan ka magangelayaa idaa xasada weliba markuu xasadkii sameeyee uu xasadkiisii muujiso bismi illaahi araxmaan iraxiim alla magaciisa ayaan ku bilaabaya u maangelaya ali araxmaani naxariisanayee naxariista waasica ee ballaaran lahaa arraxiimi allihii naxariista gaadhsiinaya ama naxariista khaaska naxariisanayey qul waxaad tiraa nebi maxamedow acuudu waxaan maangelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigooda ayaan maangelayaa isagu abuuray isagu markaa maamulayey isagu hagaajinaya arsaaqayey meliki nnaasi dadka boqorkoodii maaligoodii lahaa ayaan maangelayaa ilaahi nnaasi dadka macbuudkoodaha kii ay caabudayeene cibaado isagu keligii mutay maxaan ka min shari lwaswaasi min shari waswaasi kii waswaaska lahay wax waswaasinayey ee markaa qalbiga dadka wax ku tuurayey ee markaa waxa xunna u qurxinayey waxa wanaagsanna markaa dadka yacnii ka riixaya ka hor istaagayey kaa sharkiisa ayaan gaman gelaya alkhannaasi ee gabashada iyo dhumashada badnaa marka uu qofku addoonku rabbigii xuso alladii kaasoo waa shaydaanka yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri naasi dadka laabahooda qulubta markaa wuxugu tuuraya kaa markaa wax waswaasinayoo min aljinnati jinka iyo wannaasi dadka ka ahaaday uma yamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayaa masa daaca iduu gareemin jasadii jidhkiisa ka mid a ah yabda-u bihimaa wuxuu anuu kaga bilaabaya calaa ra'si wajhi wamaa aqbala min jasadi iyo jirhkiisa wixii soo qaabilobay yafcalu dalika halaada maraatin saddex jeer ayuu markaa sidaas samaynaya xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa iyo dikrigan yacnii sida nebigu sala allahu calayhi wasalam inoogu jideeyey inaynu akhrino ficilkiisa inoogu jideeyey markaynu sii seexanayno saddexda suuradood inaynu akhrino maxaa yeelay magangel ayaa ku sugan ilaahay aada magangelayso qofkuna markaa uu seexdo dee dhib muuqata iyo midaan muuqaninba yacnii suurtagal buu u yahay inay ku dhacdo markaa waa xirsi xidh aada markaa xirsi xidhanayso oo aad leedahay ilaahayow ilaali aada leedahay waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in dee sidaa markaas inta loo akhriyo yacnii loogu tufo oo dabeetana laysu mariyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxaa la yidhi isku masaxidda wixii intaad ku akhriday aada isku masaxdo waxay soo aroortay uun keliya xaaladda hurdada iyo xaaladda xanuunka un meel kaleoo markaa gacmaha la ysku masaxaay ma jirto waa xaaladda xanuunka iyo xaaladda hurdada ayuunbaa markaa la ysku masaxaya waxaana sharcigana intii waaridkaa soo aroortay ayaan markaa laga gudbin waxaa kaluu akhrinayaa ayad kursi ayuu akhrinayaa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum laa taakuduhu sinatu walaa nowm lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlardi man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih yaclamu ma bayna aydihim wma khalfahum walaa yuxiiطuuna bishay min cilmi ila bima shaء wasica kursiyu الsamaawaati wاlard walaa yuudu xifظuhuma walcaliyu cadiim taas ayuu akhrinayaa aayad kursidaasuu akhrinayaa aayad kursidaa inuu akhrinayo oo uu habeenkii markaa akhrinayo waxay markaa ku sugan tahay xadiidka bukhaari oo imaamu bukhaari baa warinaya waxaana laga warinayaa saxaabiga abaa hureyre la yidhaha baa laga warinaya waynu soo marnay aayad kursida oo la akhrinayo salaadaha dabadood waynu soo marnay aayad kursida oo la akhrinayo subaxii iyo galabtii mid walbana wixii laga helayo waynu soo tilmaanay tanna waxa weeye xilliga aada sii seexanaysa ayaad akhriyaysaa tanna maxaa lagu helayaa xadiidkaa saxiixa saxaabiga abu hurayra ayaa wuxuu leeyahay rasuulu llaahi moxamed sala allahu alay sl ayaa wuxuu ii wakiishay zakaatulfitri raashin zakaatulfitrigo la soo ururiyey ayuu igu yidhi buuhi ilaali dabeetana habeen habeenada ka mid a ayuunbaa mid baa yimi oo intuu soo dhukusay raashinkii ag yimi dabeetana faraqa ayuu ku gurtay waan qabtay buuhi markaasaan imuhi wallaahi rasuulka ilaahay ayaan kuu kor yeelayaa oon kii geynayaa wuxuu ku yidhi buuhi warniyow waxaan ahay qof baahan weliba ciyaal iyo carruur yar bay iga dambaysaa baahi iyo yani baahi daranna way haysaa waan iska kay sii daa waan iska sii daayey buuhi markii aan waabariisay ayaa nebigu ugu yidhi buuhi sala allahu calayh wasalam ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa waar xalay ninkii aada qabatay muxuu sameeyey wuxuu uhi yaa rasuulallaahi xaajo daran buu ii sheegtay iyo ciyaalo waan isaga naxariiso waan sii daayey wuxuu yidhi ogow been buu kuu sheegay waanu kugu soo noqon doonaa waxaan ogaaday buuhi inuu haddana soo noqon doono waayo nebiga igu yihi sala allahu alay slm wuu soo noqon doonaa habeenkii xigeyna dhufayskaanu galayoo meel baan ugu dhuuntay buu yidhi dabeetana habeenkiina waa soo dhacayoo isagoo guranaya ayaan habeenkaana ku qabtay buui habeenkiina waxaan i buhi rasuulka ilaahay baan kuu koryeelayaa wuxuu yidhi warniyaw iska kaydaa waxa igu soo kaa celcelinayaa waa baahi ciyaal baa iga dambeeya waxaan siyaabaan waaye waar dibna kugu soo noqon maya cawa igu dambaysee iska kay sii daa waanu naxariistay buuhi habeenkaanoo waan sii daayey markii aan waabariisay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu igu yidhi ya abaa hurayra maa facala asiiruka waa ninkii aad xalay qabatay muxuu sameeyey yaa rasuullahi xaajo daraan buu ii sheegtay iyo ciyaal waan isaga naxariisay waan iska sii daayey wuxuu ihi been buu kuu sheegay waanu soo noqon doonaa habeenkii saddexaadna waanu dhunto halkii baanu galay buuli waa soo galay sidiisio isagoo raashigii guranaya oo faraqa ku guranaya ayaan qabtay buuli waxaan ihi buuhi rasuulka ilaahay baan kuu kor waa saddex habeenkii ugu dambeeyey saddex mar markii ugu dambeeyey weeye mar walba waxaad sheeganaysaa inaad soo noqonayso waad soo noqonaysaa markana waxbuu isku furfurdo wuxu uhi warriyow iska kayda waxaan ku barayaa kelmado ilaahay uu kugu anfaco oo waa maxay markaad furaashkaaga tagto ayaad kursida akhri buu yidhi allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayuum ilaa aada dhammayso fa innahu lan yazaala calayka min allahi xaafidun walaa yaqrabanaka shayطaanu xataa tusbix xagga ilaahayna gaar baa lagaaga yeelayaayo ilaahay baa cid ku ilaalisa kuu yeelaya shaydaanna intaad ka waabariisanaysa kuu soo dhowaan maayo hadday aad ku saa akhrida iska kay sii daa dabeetana waan iska sii daayey buuli waan waabariiso rasuulka igu yihi buhi salى اllahu عalayhi wasalam maa facala asiruka albaarixa waar xalayna muxuu sameeyey kii aada qabatay waxaan ibhi ya rasuul lahi wuxuu sheegtay inuu ibarayo kelmado ilaahay igu anfaco dabeedna waa ii sheego waan iska sii daayo oo maxay yihiin buu yidhi kelmadaha uu ku baray waxaan idhi waxaan ku idhi wuxuu igu yidhi yaa rasuul allah markaad faraashkaaga tagto aad kursi akhri min awalkeeda ilaa aad ka khatimayso haddaad saa sabayso ilaahay xaggiisa mid kaa ilaaliyaa ka suulimaya ilaahay xaggiisa gaadh iyo ciidanku ilaaliyaa lagaaga yeelaya shaydaanni ku soo dhowaan maayo inta aad ka waabarisarayso wada xadiidka ayaalga waxay soo gelinayaan dee saxaabaduna waxay ahayd khayrka kuwa ugu dadaal badan bay ahaayeenoo abu hurayra faa'iidadaa uu ka helay darteed ayuu markaa isaga sii daayey khayrkaa uu ka kasbaday nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi ogow horta run buu kuu sheegay waa sabeen badane ma ogtahay ciddaad la hadlaysay saddexdan habeen aba hurayra beed kolba qabanaysee warkan idin dhex marayay miyaad garanaysaa waxna bu uhi maya daaka shaytaanu shaydaan shayaadiinta ka mida oo markaas suuradan isu soo ekaysiiyey ayuu haabuu idhi ninka arrintanna kuu sheegay habeenka intaa dhowrka habeenna isqabsanayseen isu soo noqnoqonayseen laakiin arrinka uu kuu sheegay waa saasoo ayad kursi haddaad akhrisato ilaahay xaggiisana waa lagaa ilaalinayaa shaydaanna kuu soo dhowaan maayo macnaha ayad kursigana hore inuu soo marray waxa weeye allaahu alle laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane ilaahay isaga ayaa cibaado keligii isaga ayaa mutay alxayu ilaahay ka nool weeye nolosha kaamilka ee dhammayska tiran ay u sugnaatay weeye ee markaa cadam iyo jirid la ka horraynin fanaa iyo baaba iyo dhibashana aanay ka dambaynaynin ilaahay ayay u sugnaatay laa taakhuduhu ilaahay qaban mayso alqayuumi ilaahay ka markaa qayuumka ah ee u taagan nafdiisa ee khalqigiisa maamulidiisa u taagan weeye khalqigiisa maamulaya laa taakhuduhu ilaahay qaban maysa sinatun lulo walaa noomin iyo hurda toona lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaad iyo dhul waxa ku sugan oo dhan ilaahay bay u sugnaadeen khalqan wa milkan wa tadbiiran abuur ahaan isagaa abuuray isaga ayaa markaa leh isaga ayaa maamulayo arsaaqaya man da ladii waa kee kaga yashfacu ergeyn cindahu ilaah agtiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane cid ergeyn karta ilaahay agtiisa ciduu ilaahay u ogolaaday cidda uu ergeynayana uu ka raali noqday mooyaane walaa malig walaa nebi cid ergeyn kartaa ma jirto alle agtiisa oo aanuu idmin yaclamu alla waxa uu ogaanaya ayuu la socdaa uu ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horeeya yacnii waa ilaahay waa og yahay khalqiga wixii ka horeeya ee markaa arrima ah wixii tegey wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeya ee soo socda labadaba ilaahay ka og weeye kulla maadi wa kulla mustaqbal ilaahay mid la socdo oon wax ka qarsoonay aanay jirin weeye walaa yuxiituuna ma koobayaan khalqigu bishayin wax min cilmihi ilaahay macluumaadkiisa iyo wuxuu ogyahay waxay koobayaan oy kala socdaan ma jiro ilaa bimaa shaa ilaahay wuxuu doono mooyaane wuxuu ilaahay ogeysiiyo ayuunbaa macluumaadkiiy wuxuu ilaahay ogyahay ay khalqigu ka ogyihiin ama walaa yuxiiduuna ma koobayaan bishay wax min cilmihi ilaahay cilmiga daatadiisa iyo sifaadiisa iyo siduu yahay waxay ka koobayaan ma jiro wuxuu ilaahay dee doono uu rusushiisa u sheegaye ay soo gaadhsiiyeen mooyaane wasica kursiyuhu kursigiisu asamaawaati walard samaawaad iyo dhul ayuu u waasac noqday wuu ka weyn yahay walaa yuudu ilaahay cuslayn maayo xifduhumaa samaawaad iyo dhul ilaalintoodu wa huwa ilaahay alcaliyu ka sarreeye weeye dhinac walba ka sarreeya alcadiimu ee weyn weeyaan markaa xadiidkan faa'iidooyin fara badan ayuu markaas leeyahay horta mucjiso weyn baa nebiga sala allahu calay w slam ugu sugnaydoo dee iyadoonu abu hurayra uga warramin ninkan uu qabtay iyo waxay is yidhaahdeen ayaa nebiga sala la alay sl ilaahay ogeysayey markaasuu yihi maa facala asiiruka albaarixa markaasaa haddana wuxuu uga warramay inuu soo noqon doono ayuu uga warramay waa mucjiza markaa nebigu sala allahu calay wasalam uu ahaa inuu ilaahay markaa u waxyoonayey inuu markaa waxa dhacay iyo waxaan dhicinba ilaahay ogeysiinayey uu la socodsiinayey waxaa dhici karta xikmadda dee mid faajiri markaa inuu garanayo laakiin aanu ku intifaacaynin laakiin isagii laga qaato o lagu intifaaco iminka shaydaan baa arrintaa weyn xambaarsan oo og oo sheegayo on isagu ku intifaacaynin laakiin isagii laga qaadanayaayo lagu intifaacayaa waxaa kaloo xadiidka aan ka qaadanaynaa shaydaanku inuu suurooyinka qaarkood isku soo suureeyo isu soo ekaysiiyo oo dabeetana la arko innahu yaraakum huwa qabiilu min xaysu laa tarawnahum waa markay suurada ilaahay uu ku abuuray ay yihiin ayaan la arkin laakiin suurooyinka xayawaanka iyo noolaha kale way isu ekaysiyaanoo waa lagu arkaa waxaan kaloo xadiid aan ka qaadanaynaa jinku dee dadka raashinkooda waa cunaa hadalkoodana waa ku hadlaa marka uu dee tashakulka iyo isu ekaysiinta uu sameeyo waayo kii horeba waataynu soo maraynay adkaaru sabax walmasaa yacnii sadaqadaa jeceshaayo markaa raashinkaaga inaan wax ka cunno ayaanu doonayna waa kii lahaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee fadliga aayatu kursidu ay leedahay iyo inay taasiir iyo weliba raad ku leedahay shaydaanka difaacidiisa wax ilaahay khawaasu ilaahay geliyey weeye lbaqara ayaa iyana la mid oo guriga lagu akriyo waxaa nebigeenu sala allahu alay slam sheegay inaanu shaydaan inaanu u soo dhowaanaynin axkaamta kale laga qaato waxaa ka mid a dee in lays layswakiishaa inay bannaan tahay nebigu abu hureyre wuxuu u wakiishay anaabta raashinka ilaalintiisa waxaa kaloo xadiid ka qaadanaynaa in cudurdaarka la aqbalo qof qofkana la asturo qofka haddii qof dee run sheegayo uu ekaado qof markaa dee hayaa iyo markaa qiimalana uu yahay in lana asturoan waxba la fadeexaynin cudurdaarkiisana la qaato waayo markuu dee baahiyahayo waxaa u sheegtay waa iska sii daaya waxaa kaloo xadiidkaan ka qaadanaynaa dee qofku hadduu waxada gacantaa la goyn jiray waxaa la yidhi markay majaaco iyo gaajo ay jirto gacanta lama gooyo oo dee ninkani baahi ayuu sheegtay saa daraaddeed ba abu hureyre markaa xukunkaa ugu qaadi waayo in gacanta la gooyo ama waxaanuu qaatay ayaa wax yar ahaaba way yidhahdeen waxa kaloo u akhrinayaa aayaadka suuratulbaqara ugu dambeeya ee aamana arasuulu bima unsila ilayhi min rabbihi wاlmuuminuuna kulun aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi laa nufariqu bayna axadi min rusulihi waqaaluu samicna waطacna gufraanaka rabbana wailayka almasiir laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha laha ma kasabat وcalayha ma اktasabat rabbana laa tu'aakhidna in nasina waاkhta'na rabbana wla taxmil calayna yusra kama xamaltahu calى اladiina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آياتك آخر سورة البقرة أيو آخرين إياه إنه مركا آياتك آخرين إيانا وحورين يا إمام البخاري يا مسلم وحنا لقورين يا سعابي قاوين أبي مسعود البدري أيا لقورين يا الأنسان عقبة بن عمرو أيا لقورين إياه waxaanu leeyahay rasuulka ilaahi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ihi alaayataani min aakhiri suurati اlbaqara labada aayadood ee suuratu lbaqara aakhirkooda man qara'ahumaa fii leylatin kafataahu qofkii akhriya habeen waa ku filan yihiin waa ku filan yihiin maxay kaga filan yihiin baa la yidhi qiyaamuleylkii bay kaga filan yihin culimada qaar baa yidhi waxay kaga filan yihiin dhib oo dhan shayaadiintii jinka iyo insiga ayay kaga filan yihiin aafaadka iyo balaayooyinka oo dhan bay kaga filan yihiin dhib adduunye akhiraba waa kaga filan yihiin waxa weliba ku soo aroortay fadligooda xadiid kalena waa ku soo aroortay xadiidka uu warinayo imaamu axmed uu warinayo waxa uu tilmaamayey oo sanadkiisana marka la isugayo markaa saxiixulkayrihi lagu tilmaamay inuu nebigu sala اllahu alay slm ucdiitu aakhira suurati اlbaqara suuratu baqara aakhirkeedaa laysiiyey min kanzin min beytin min taxti اlcarshi kanzi baa laga soo saaray guri markaa carshiga hoosiga ku yaala ayaa layga soo saaro nebiga ka horreeyeyna lama siinin waxaa kaloo iyadana uu tilmaamaya xadiid kale oo isagana imaamu tirmidi iyo ay warinayaan imaamu axmed iyo xaakim iyo ay warinayaan culamada qaarkoodna sanadkiisa xasan ay ku sheegay ay tusixiyeen ilaahay kitaab ayuu qoray samaawaad iyo dhul intaanu abuurin bialfay caam laba kun oo sannadood waxaanu ka soo dejiyey laba aayadood oo suuratulbaqara uu ku akhriyey suuratulbaqara uu ku khatibay mana akhriyo daar lagumana akhriyo saddex habeen haddii lagu akhriyo shaydaanuma soo dhowaado saddex habeen guriga lagu akhriyo shaydaanuma soo dhowaado waxaa kaloo ayana xadiis saxiix oo imaam muslim warinaya isaguna ku soo arooray in nabiga sala allah alay slam iyadoo jibriil la fadhiyo ayaa codbaa xagga samada ka baxay markaasuu madaxa kor u yeeqaaday markaasaa wuxuu yihi markuu jibriil waa albaab samada ka adoo maanta la furay oon horena loo furin waxa ka soo degay malag malagaasina dhulka hore uguma soo degin waxaanu waanu salaamo wuxu waxaad ku bashaaraysataa laba nuur oo aan nebi kaa horeeye la siin waa faatixat اlkitaab iyo khawaatimu suurati اlbaqara lan taqra'a bixarfin ma ilaa cudita cali bn abi aalib baa isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi uma arka inuu caqli le inuu islaamka fahmay qofka iska seexanaya isagoon ayad kursiga khawaatimu suurati اlbaqara aan aklin qofka iska seexanaya inuu yacnii dee islaamkiiba fahmay uma qaba buuri kanzi taxta alcarshi ah ayaa laga keenay marka aayaadkaasina ee fadligaas ayay leeyihiin macnahooduna waxa weeye aamana arasuulu rasuulkii muxamed ahaa waa rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintuna waa rumeeyeen oo mu'miniintu dhammaantood ayana waa aamana rasuul waa rumeeyey bimaa unsila ilayhi wixii laga soo dejiyey min rabbihi rabbigii xaggiisa lagaga soo dejiyey ee qur'aanka ahaa iyo waxyahaa bay rumeeyey ayuu rumeeyey waalmu'minuunana waa rumeeyeen kullun dhammaan mid kasta aamana wuxuu rumeeyey billaahi ilaahi wa malaa'ikatii malaa'igtiisa ayuu rumeeyey wa kutubihi kutubtii ilaahay soo dejiyey ayuu rumeeyey wa rusulihii rusushii uu soo diray oo qaarkoodna ilaahay inoo sheegay intooda badanna aan laynoo sheegin ayuu rumeeyey laa nufariqu waxaanaydhan kala geyn mayno bayna axadin bayna axadin waaxadin mid iyo mid min rusulihi ka mida kala geyn mayno midna rumayn mayno midna anagu diidi mayno wa qaaluu cale samicnaa waa maqalay ilaahayow waxaad markaa qowlkaaga iyo waxyigaaga iyo hadalkaaga waa maqalay wa aطacnaa waa adeecnay oo waa u hoggaansanay waxaadna farayso simaaca fahmi wastijaaba maqal fahmidii ajibid baan maqalay qufraanaka nas'aluka qufraanaka dembi dhaafkaaganu ku weydiisanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigiio wa ilayka almasiiru noqodkuna xaggaaga ayuu ahaaday oo loo noqonaya laa yukallifu llahu ilaahay ku kalifi maayo nafsan nafna ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane waxaa layna faray ee laynagu waajiba wax karaankeenna wixaynu keri weynana waa laynoo fudaydiyaa lahaa nafkasta waxau sugnaaday maa kasabad waxay kasbatay ee ah khayra wa calayhaa keligeed waxaaday magtasabood waxay kasbatay ee shar iyo xumaana ayada ayuunbu wixii khayrna u sugnaaday wixii shalay ka subdaraa iyada korkeedu ahaday rabbanaa rabbiyow laa tu'aakhidna ha nagu qabanin bay odhaya inna siinaa haddaan ilowno oo wixii markaana la faray aan ilownoon ilo uga tagno ow akhda'naa ama aan gefno oo markaa annagoo wax doonayna wax kale markaa aan ku dhacno oon ku gefno ilaah ha noo qabanin rabbanaa rabbigow walaa taxmil calaynaa yusran culays ilaahayow ha nagu xambaarin iyo waxaanaan qaadi karaynin ilaah ha nagu xambaarin kamaa xamaltahu si aad ugu xambaartay cala aladiina min qablina kuwii ummadihii naga horreeyey si aad culays ugu xambaartay ilah waa naga culays hana saarin walaa tuxamilnaa ilaahay waa nagu xambaarin maa laa taaqata lanaa bihi waxaanaan daaqa iyo awood aanunaan u lahayn wacfu cannaa ilaahu iska kaya cafi oo markaa dunuubta iyo macasiaanu gelayna ilaahay ou naga tir waqfir lanaa ilaaha u noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso marka dunuubta lagaa tiro ayay naxariistuna imanaysaa anta mawlaana ilaahayow adigu yacni waxaa tahy maaligaya ilaahayagii iyo siryaygii baa tay ee fansurnaa noo gargaar cala alqowmi alkaafiriina qolada gaalada ilaahu noo gargaaro nooga hiili kuwaas ayuu markaa iyadana akhriyi jirayoo aanu markaa ka tegi jirin in markaa la akhriyana ay tahay dariskii qaybtiisa hore halkaa inugu joogto wallahu aclam